alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenana waa kii soddon iyo lixaad ee ka mida ah kitaabkii cumdat اlaxkaam fii macaalim alxalaali walxaraam oo iska lahaa alxaafid cabdiqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay kitaabu libaas dharxirashadii ayuu u kitaab yahay iyo labiskii wuxuu musanifku baabkan ku sheegi doonaa lix xadiid oo ku saabsan waxyaalaha la xiranayo maxaa xalaal ah maxaase xaaraam ah lixdaa xadiid buuna baabkan kaga warrami doonaa raxmatullaahi calayh mar haddii libaas la yidhaahdo <clears throat> axkaamta sharciga oo dhan baa soo gelaysa libaaska axkaamtii takaaliifta la odhan jiray mar waajib buu noqon oo mar sunnuu noqon oo mar makruuh buu noqon oo mar mustaxab buu noqon mar mubaax buu noqon intaba way ka imaanaysaa can cumar bni alkhadaab waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa talbasuuha xiranina alxariira xariirtahaa xiranina fa innahu amar yashaaniya man ruuxii labisa xidha hu xariirta fi dunyaa adduunyada dhexdeeda qofkii xidha lam yalbas ma xirto hu xariirtii fil aakhirati aakhira dhexdeeda ku xihan maayo macnaheedu waxa weeye raggay xaaraamta dumarka oo bannaanta xariirtu raggii ee xaaraamta ka ahayd qofkii adduunyadan ku xirta xariir aakhare ayaa looga xarimayaa xariirtu waa nooc dharka ka mid a inagu ma naqaano hadda waddankeenna lagama isticmaalo marka waa nooc dharka ka mid ahoo jilicsan weeyaan dumarkay khaas u taho loo ogolyahay marka adduunka ninkii ragoo xirta adduunkan ku xirta aakhare ilaahay siin maayo xariirta aakhare lagu xirto taasuu xadiidku ka hadlayaa marka marka in la xirtaayo waa xaaraan can xudayfata bni lyamaan xudayfata bnilyamaan waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ala sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa talbasuuhaa xiranina alxariira xariirta wala diibaaja diibaaja diibaajkana xiranina diibaajku waa nooc xariirta ka mid ah waa dikru lkhaas bacd alcaam walaa tashrabuuhaa cabina fii aaniyati dahabi dahabka weelashiisa waxaa ku cabinoo weel dahab ka samaysan iyo walfidati fidada walaa taakuluu ha ku cunina fii sixaafihimaa dahabka iyo fidada xeerooyinka iyo saxmada laga sameeyana waxaa ku cunina sixaafku waa xeero ama saxan weelasha laga sameeyo cuntada waxaa ku cunina fa innahaa ayadu waa dahabka iyo fidada lahum gaaladay u sugnaatay oo adduunyadan khaas wax uu isticmaala fi dunya adduunyada dhexdeeda lahum gaaladay u sugnaatay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda laanta ku jirta marka waa waa waa ikhtisaasoo ayagaa adduunyada gaalada ku isticmaala dahabkii fidla waxa laga hadlaya waa ragga walaakum idinkana waxay idinku sugnaatay fil aakhirati aakhara dhexdeed oo aad ku mutaysanaysaan aakhira ayaad ku mutaysanaysaan ayib xadiidkan iyo kanka horeba waa isku mid marka wuxuu inoo faa'iideynayaa inay xaaraam tahay xariirta in la xirto noocyadeeda kala duwan hadday xariirta weyn tahay iyo diibaaj hadday tahayba weelasha ka tirsan fidada iyo dahabka in la isticmaalaa inay xaaraam tahay ragga iyo dumarka labadaba waa ka xaaraan xagga weel ahaan marka la yidhaahdo qodobka ma la fahma dumarku weel dahaba wax kuma cuni karaan weel fidana wax kuma cuni karaan laakiin xagga labiska gabadha haddii la yidhaahdo dahabkana way xihan kartaa fidadana way xihan kartaa ma la kala fahma qodoba labadaa qodob hala kala saara marka labiska iyo cuntada xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa <clears throat> wixii ilaahay inaga xarimay dee inaynu iska ilaalino oo ka fogayno taana xadiidku inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa can ilbaraa ibni caazib waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag min dii limmatin halab mid u saaxiib ah halab kaasoo fii xullatin isku joog ku dhex sugan isku jooggaasoo xamraa'a cas axsana oo ka wanaagsan ee ka qurux badan min rasuulilaahi rasuulka ala sala allahu caleyh wasalam lahu rasuulka waxaa u sugnaaday shacarun tin tintaasoo yadribu gaaraya mankibayhi labadiisa garab maa bucaydun maa shay miday kala fog tahay buu ahaa ama baciidun miduu kala fog yahay buu ahaa maa waxa baynal mankibayne labada garab u dhexeeya bucaydun iyo baciidun labada loo isticmaali karaa laysa rasuulku ma ahayn bilqasiiri mid gaaban walaa bitawiili mid dheerna ma ahay nebigu sala allahu calayhi wasalama xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey nebigeenna sala allahu calayhi wasalama tilmaamihiisa qaab ka mid a qaar ka mid a limada waxaa loo yaqaanaa waa timuhu markay sii daysan yihiin marka qof timuhu usii daysan yihiin oo tima jilicsan oo haddana xullad ku dhex sugan xulladda waxaa loo yaqaana dharka isku joogga ahoo weliba isku nooca laba shay kor baad waxaad ka qabtaa shaati hoosna surweel waa isu egyihiin futashaarigiisu mid arag ah, kuwaasoo kale weeye marka isku joog baa loo yaqaanaa dhar isku joog oo qaybtiisa sare iyo qaybtiisa hoose ay isu eg tahay ayuu qabay ama macuus iyo shaati ha noqdeen ama surweel iyo shaati ha noqdeen ama qamiis iyo surweel ha noqdeen marada sare iyo marada hoose markay isku nooc yihiin baa waxaa loo yaqaanaa xulla isku joog midabkeedu sii ahaa xamra waa guduudnaydoo caddaan bay xigtay oo rasuulka ka wanaagsan marka qofku inuu si wanaagsan u labisto tawaaduca ka hor imaan mayso kow waa midda labaadee qofku dhar guduudan inuu xiran karo banaanideedana ayana xadiidku wuu ina tusinayaayo waan ka qaadanaynaa wuxuu xadiidku ina tusoo kale in la sii daysan karo raggu timaha ay sii daysan karaan way bannaan taha ninku hadduu timihiisa tima jilicsan yeelayaho sii daysto wax mushkila iyo dhib midna male taana xadiidku waa inoo faa'ideeyey wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey rasuulku inay garbihiisu kala fogaayeen garbaha qofka kala fog waxay ku tustaa deganaansho iyo maskax badan iyo waxaasay ku tustaa rasuulku qof gaaban muusan ahayn sababtoo ah hadduu gaabnaan lahaa dadku waxay odhan lahayn qofkan gaaban ilahay muxuu usoo dirsada qof dheer oo dadka ka dhex baxsana maahayn warkan waxay ohanaya dheerka baa ka bato ummadda waa ka dheeryahay meel dhexdhexaad oo marka ceebka saliin ah baa nabiga ilaahay geeyey calayhi salaatu wasalaam wax kastoo bani aadamku ee nuqsaan iyo ceeb u yaqaanaan nebigu ma lahayn can ilbaraa ibni caazib waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna faray rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama bisabcin toddobo wa nahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddobana waa naga reeba toddobana waana faray toddobana waa naga reebay dayib amaranaa wuxuuna faray biciyaadati lmariidi qofka xanuunsan soo booqashadiisa kow iyo wa tibaaciiljanaasati janaasada raaciddeeda labo iyo wa tashmiiti alcaatisi qofka hindhisay u ducayntiisa laakiin waa goorma mataqaa oo alxamdulilah hadduu yidhaahdo haddeer mid hindhisay soo midan maqlayn alxamdulilah hadduu sanan cidno u ducayn mayso marka waa inuu yidhaahdo alxamdu lilaah alxamdulilah lilah hadduu yidhaahdo markaasaa leh yarxamuka allah laakiin hadduusan asagoo alxamdu lilaahi odhan yarxamuka allah la oran maayo hadduu gaal yahay waxa kugu indhisay xataa alxamdulilah haduu yidhahdana yarxamuka allah la oran maayo haddii adoo salaad ku qof salaad ku adoo salaad ku jira qof agtaada alxamdulilah uu ku yirahdo intuu hidhiso yarxamukallah haddaa ku tirahda aday salaadu kaa buraysaa marka shib salaadaada iska wado waxba yarxamukallah ha ku odhanin marka boosas saddex jeer ka badan hadduu hindhiso hidhis buu yidhi alxamdu lilah yarxamukallah haddana wuu ku celiyey yarxamukallah haddana wuu markii afraad uu iska sii wadaba ninkaan samboor iyo ku kacsan allah ku caafiya ad leedahay ilaayaha ku caafiya marka yarxamukallah taa odhan mayse wa ibraari alqasami iyo dhaarta oo laga baarinimo sameeyo ama almuqsimi qofkii dhaaranayay oo loo baarinimo same waa maxay qof baa wuxuu ku yidhi wallahi caawa waad ila soo cashaynaysaa war su allaha lamaha gurigaygaba iga diyaarsantay may waa dhaartay walaalkaa intaad dembi gelin lahayd la soo cashee wallaahi maanta anaad raacaysaa waxa ila soo qoraysa wax wanaagsan bishardi waa inay wuxuu yihiin wa nasri lmadluumi iyo kan laga gardaran yahay u gargaaridiisa madluum waa qofka laga gardaran yahay nasriguna waa u gargaarid ayadana waa xaq la isku leeyahoo la isfaray wa ijaabati daaci iyo qofkii kuu yeeraya kii kuu yeeraya ajiibidiisa qof baa ku yidhi kaala ila soo qadee xaflad aroos baan qabaa ii imow waa ku marti qaaday wuu ku casuumay ajiib oo u tag wa ifshaa'i salaami iyo salaanta faafinteeda salaanta faafinteeda wanahaana wuxuu naga reebay can khawaatima faraatiyo ow can takhatumin faraatiyeyso bidahabi dahabka lagu faraati laga dhigto can takhatumin fargashi bidahabi dahabka farta la gashadoo khaatum laga dhigto iyo wa canishurbi in wax lagu cabo bilfidati fidada iyo wa can canilmayaahiri xariirta nooc ka mida weeye mayaahirtu mayaahirtu waa jamcu miyara ayaduna waxa weeyaan waa waa nuuc ka mid a ah, xariirta ka mida wey ayib iyo wa canilqasiyi qasiyigana nabigu waa naga reebay sala allahu caleyhi wasalam ayaduna waa nuuc xariirta ka mid ah iyo wa can lubsil xariire xariirta xirashadeeda waa caam marka xariirtan inta kaleeto qasiyiga iyo mayaasirta iyo ayaday isla soo gelayeen iyo wal istibraaqi xariirta nooceeda istibraaq loo yaqaano iyo wadibaaji nooceeda dibaajka loo yaqaano istibraaq iyo diibaaj iyo qasiyi iyo mayaahiir intuba waa waa xariirta xariirtay ka tirsan yihiin intaba rasuulku wuu reebay sala allahu aleyh wasalama dayib alqasiyi qaafka waa la kordhigahayaa qaafka waa la kordhigahayaa way bannaan tahay oo saasa culmo badan qabaan can ibni cumara waxaa laga wariyay radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama isdanaca wuxuu samaystay khaataman faraati oo min dahabin dahab ah waa faraati maadadu ka samaysan yahana waa dahab fa kaana wuxuu ahaa yajcalu mid ka yeela fassahu faraatiga qaybtiisa sare fii baatini kafihi calaa cashiisa gudaheeda ayuu ka yeeli jiray idaa goortii labisahu uu xidhanayo markuu faraatiga xidhanayo qaybtiisa sare faraatiga ayuu hoos marin jira oo dhankaan hoosu marin jiray dhankaan hoose ayuu marin jiray idaa goortii labisa uu xihanaya fa sanaca way sameeyeen annaasu dadkii kadalika sidaasoo kaleet khaatun baa la samaystay dahab buu ka samaysan yahay faskiisi iyo qeybtii sarena hoos baa la geliy hoos baa la mariyey uma inahu rasuulku jalasa wuu fadhiistay cala almimbari mimbarka dushiisa fa wuu siibay hu khaatumkiibuu iska siibay dahabka ka samaysnaa fa qaala wuxuu yihi nabiga suuban innii anugu kuntu waxaan ahaa albasu mid xidha haadaakan alkhaatama ee faraatiga ah waajcalu waxaan ka yeeli jiray fassahu qaybtiisa sare min daakhilin calaacasha qaybteeda hoosaan ka yeeli jiro oo gelin jiray buu yidhi fa ramaa wuu tuuray nebigu bihi khaatumkiibuu tuura muxuu u tuuray waagii horeete muusan ogeyn dahabku inuu xaaraam yahay raggu inay xirtaan markaan dambaa loo sheega markaasuu iska tuura isagoo mimbarka saaran uma qaala nebigu wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa albasu xiran maayo hu dahabka abadan weligay muxuu xiran waaye ilaahay baa u diiday fa nabada way tuureen annaasu dadku khawaatiimahum faraatiyadoodii oo maxay u tuureen dee nebigoodaa tuuray halkaasa culimadu waxay u daliishadaan ficilka iyo qowlka waxaa saamayn badan qowlka nebigu asagoon la hadlin wuu tuuray mana xiranayo weligay ayaguna way ku daydeen wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahay aakhara wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku dhex sugnaayo aakhare kale jacala wuxuu ka yeelay hu dahabkii fii yadihi gacantiisa dhexdeeda alyumna ee midig markii hore uu gashan jiray waxaan soo qaadnay faska ayuu hoos marin jiray laakiin gacanta uu ku xihan jiray maynaan soo marin gacantu waxay noqotay marka gacanta midigtaa ku xihan jiray waagi dambana wuu iska tuura wuu iska tuura marka lama ogola rasuulka marka afcaashiisii in lagu daydo ayuu xadiidku dhankaa inaga tusinayaa dahabka in la xidhana xukunkiisii oo rag weliba ay xirtaanna waa la nasakhay waa la nasakhay labada gacmoodna waa lagu xihan karaa gacanta bidixda iyo gacanta midigtaa labadaba waa lagu xiran karaa haddii la xidhanayo uusan dahab ahayn ee maado kale uu ka samaysan yahay oo bir iyo waxa uu ka samaysan yahay can cumar bni alkhadaab waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu reebay can lubuusi lxariir miyuu idiin qoraya mise labsi ya ah, lubuus buu qoraya can labsi xariiri xariirta labisashadeeda iyo xirashadeeda ilaa haakadaa sidaas mooyaane sidee wa rafaca kor buu noogu soo qaaday lana annaga rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam usbucayhi labadiisa farood asabaabata murugsatada iyo walwustaa fardhexada faruhu shantaa magacyadii soomaalida u yaqaanaa suulgambar iyo murugsato iyo fardhaxa iyo faadumo iyo faryar ayuu u yaqaanaa marka farta murugsatada ah wax lagu murugsado iyo walwustaa fardhexada labadaasuu kor u qaaday macnaheedu marka waa maxay xariirta lama xidhan karo laakiin maryaha aada qabtid wax labadaa farood la eg haddii ay ku yaalaan oo xariir ah wax dhiba ma leh oo marada eh, maaddo kale ay ku badan tahay walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday nahaa rasuululaahi rasuulkii alle wuu reebay can lubsil xariiri xariirta xirashadeeda ilaa mawaadica isbicayni laba farood meel la dhiga maahane mawaadica miduu qoraya ya mawdic ilaa mawdica isbicayni laba farood meela dhiga maahane maradaada laba farood meel la saaro oo xariira hadday ku jirto inta kalena maradii aysan xariir ahayn wax dhiba ma leh ow halaatin ama saddex aw arbacin ama afar intaas markaa iyadu way way bannaan tahay waa waxya sababtoo a ah maradii maadada kalaa ku badan oo shaygu uu ka samaysan yahay kitaabuljihaadi jihaadkii ayuu u kitaab yahay wuxuu musanifku ku sheegi doonaa kitaabkan labaatan xadiid ayuu ku sheegi doonaa aljihaad labaatan ayuu ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayh ayib can cabdillaahi bni abi awfa waxaa laga wariyay radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaar ka mid ah allatii maalmahaasoo laqiya uu la kulmay fiihaa maalmaha dhexdooda alcaduwa colka gaalada ah intadara nebigu waa sugay xataa idaa maalat ilaa ay ka iilatay ashamsu qoraxdii xataa idaa maalat markay leexatay ashamsu qoraxdii qaama wuu istaagay fiihim dhexdooda saxaabadu ka dhex istaagay fa qaala nebiga suuban wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow laa tatamannow ha ha jeclaysanina liqaa'a alcaduwi la kulankiisa ha codsanina allow iyo gaalada biri noo keena wacdarahan dhiga waa la ogaan doonaa saan u jabiyo waa la ogaan doonaa dig iyo demtaada in maaro loo waayay baala xooftayntaada wasaluu weydiista allaaha alle alcaafiyata caafimaad ilaahay aafooyinka iyo dhibaatooyinka u idinka caafiyo fa idaa goorta laqiitumoo aad la kulantaan hum cadowga fasbiruu adkaysta adkaysta buu nebigu leeyahay waclamuu waxaad ogaataan anna aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hoosaskooda hoostooda ayay ku sugnaatay uma qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama allaahuma allahayow munzila alkitaabi yaa munzila alkitaab kitaabka allihii soo dejiyow wa mujriya asaxaabi daruuraha allaha socodsiiyow wa wahaasima alaxsaabi isbahaysiga allaha jebiyow ihzim ilaahu jebi hum gaalada wansurnaa ilaahu nooga gargaar calayhim dushooda jihaadka waxaa loo yaqaanaa nafta iyo maalkaba in la bixiyo laguna bixiyo la dagaalanka gaalada qalbigaagana dar ilaahay ay ka tahay hawshaas ayada ah wuxuu galaa jihaadku shaydaanka in lala dagaalamo nafta in lala dagaalamo gaalada in lala dagaalamo marka sidaasna yaa loo yaqaanaa laakiin jihaadku waa naftaada inaad bixisid iyo maalkaaga iyo qalbigaagaba aadna ku bixisid gaalada la dagaalankooda xadiidku marka wuxuu inoo faa-ideeyey gaalada in la habaari karo oo ilaahu nooga gargaar la odhan karo wuu inoo faa-ideynaya marka gaalada lala kulmo in la sabrooo la adkaysto xadiidku inoo faa dadku waxay u baahan yihiin culummada iyo madaxda iyo hogaamiyaashu inay baraan wuu inoo faa wakhtiga la dagaalamayo wakhti ku haboon inay tahay nebigu duhurkiio kale dagaalka ma bilaabi jiray qoraxdu u yarakaadinaya markay leexato casarkii la gaaro qoraxda kulaylkeedu jabo markaasuu dagaalka qaadaya sababtu waxa weye duhurkii haddii ninkaa dhaawacmo dhiig shuban buuba waa dhiig baxaya dhiig joojinna waxa weeyaan markaas ma fududay taana xadiidku waa inoo faa'iideynaya can sahl ibni sacdin waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ribaatu yowmin maalin heegankeed heeganka waxaa loo yaqaanaa furinta dagaalka lagu jiro markii la tago lagu dagaalamayo inaad meeshaa iyadaa ka noqotid ilaaliyo ciidamada muslimiinta ilaalinayo jilibka halkaa aasta oo cadowga sugaya inuu la dagaalamo ribaatu yowmin maalin heegankeed fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa heegan lagu noqdo iyo diyaargarow ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunyada iyo wamaa waxaa calayhaa dusheeda ku sugnaaday oo barwaaqo adduunyo ah wa mowdicu sawti axadikum midkiin shaabuuggiisa meel la dhigo filjannati jannada dhexdeedana uu ku leeyahay ayaa khayrun ka khayr badan addunyaa addunya min addunyaa addunya iyo wamaa waxa calayhaa dusheeda ahaaday warawxatu caraabid oo yaruuxu uu caraabayo haa ayada alcabdu addoonku fii sabiilillahi ilaah jidkiisa uu ku caraabayo iyo walqadwatu ka lahaad ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunyada iyo wamaa waxa fiihaa adduunya dhexdeeda ahaaday xadiidkani wuxuu inoo faaideynayaa dhowr qodob qodobada uu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid oon ka qaadanayno fadliga uu leeyahay jihaadku adduunyada waxa dhex yaallo dhan waxaa ka fiican hal shaabug meel la dhigo oo jannada aad ku dhex leedahay baa adduunyadao dhan ka dhex fiican iyo waxa dhex yaalla haddii adduunyo iyo waxa dhex yaalla shaabuug meel la saaro uu ka fiican yaho jannada aad ku leedahay wixii ka weynaa maxaad u malaynaysaa hal gelin oo ilaahay dartiisa aad u carraawdo jihaad aad aadida ama subax aad u kalaahday ayaa adduunya iyo waxa dhex yaallaba ka fiican ayib gaaladoo lala dagaalamo carabkana way noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa dee waxa weeyaan maalka waxay kaloo noqon kartaa qalbiga waxay noqonaysaaoo kaleeto dee gacanta in loola tago layska dhiciyo intuba waa nooc jihaadka ka mid a ah. can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can nabiy nebigu wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi intadaba wuxuu u ballan qaaday allaahu alle oo u damaano qaaday walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday tadamana wuxuu u ballanqaaday allaahu alle liman ruuxii kharaja baxa fii sabiilihi jidka allana ilaahay jidkiisana ku baxa laa yukhriju xaal uusan saarayn hu asaga ilaa jihaadun dagaalan fii sabiilihi jidkayga uu ku dagaalamaya iyo wa iimaanun rumayn bi aniga uu rumaysan yahay iyo wa tasdiiqun rumayn birusuli rusushayda uu rumaysan yahay fa huwa ruuxaasi calaya dushayda daaminun waxaa ballan u ah waan u damaanqaadaya an udkhila inaan geliyo hu asaga aljannata jannada hadduu dhinto ow arjicahu amaan u soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisii alladii kaasoo kharaja uu ka baxay minhu xaggiisa naa'ilan xaluu yahay mid gaaray maa wixii naala uu gaarayoo min ajrin abaal ah aw haniimatin ama haniimo ah xadiidku marka wuxuu inoo faa'iidayo on ka qaadanaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu ballan iyo damaano ku qaaday qofka mujaahidka ah hadduu dhintana janno inuu geeyo hadduu nool yahayna inuu dhowro labadaba waa barwaaqo soo maa hadduu nool yahay nolol kusoo noqon laba mid baa kusoo noqon inaad adoo qanimaystay oo gaaladii ka guulaystay aad soo noqotay haddaadan waxba soo helinna ajar baad la soo noqonaysaa iyo khayr ajar iyo khayr ayaad la soo noqonaysaa marka ilaahay wuxuu kuu ballanqaadayna waa siduu kugu ballanqaaday walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday mathalu lmujaahidi kan dagaalamaya tusaalihiisa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana ku dagaalamaya wallaahu allah ayaa aclamu u ogaal badan biman ruuxa yujaahidu dagaalamaya fii sabiilihi jidkiisa ku dagaalamaye kamahali saa'imi kan sooman tusaalihii oo kale weeyaan alqaa'imi ee taagan wa watawakala wuxuu u ballanqaaday oo u damaano qaaday allaahu alle lilmujaahidi kan halgamaya fii sabiilihi jidkiina ku halgamaya in tawafaahu hadduu oofsado nafta ka qaado an yudkhila alle inuu geliyo ruuxaas aljannata jannada aw yarjica ama uu soo celiyo hu ruuxii saaliman asagoo badbaaday maca ajrin ajar la jirankiina uu la soo celiyo aw haniimatin ama haniimo marka sina wax la-aan ku noqon mayse ama ajar iyo haniimo ama ajar keliya ama haddaad dhimatay waxa weeyaan jannada inaad gashay can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama maa min makluumin ku la dhaawacay ma jiro makluum waa qofka la dhaawacay oo jihaadkii ama halagu dhaawaca meel kale halagu dhawaco lakin hadda jihaadka laga hadlaya kaasoo yuklamu la dhaawacayo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa lagu dhaawacayo ilaa jaa-a wuu imaanayaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda walxal kalmuhu dhaawiciisiina yad maa uu dhiigayo maalinka qiyaamada wuxuu imaanaya isagoo dhiig ka duulayo ba laakiin dhiiggiisa aan fiirino al midabka dhiigga ka duulaya midabkiisu lownu dami waa dhiig midabkiisu haddaad fiirisa midabkiisu waa midab dhiigo caadi ah wariixu caraftuna riixulmiski miskiga waa ka udgoonta inaga dhiigga adduunkan miyuu udgoon yahay may soo ma laakiin dhiigga mujaahidku sidaa ma ah cajiib waayo marka fadliga jihaadku uu ayuu ku tusinayaa ayib marka meeshii waxaa ka soo baxay ilaahay qofka mujaahidka waa karaameeyey waxyaalo badan buuna ku karaameeyey ilaahay subxaana wa tacaala waxyaaluu ilaahay ku karaamayay waxaa ka mid ah hadduu baxo oo meeshiiba aado uu jihaadkii galo inuu ilaahay u ballanqaaday kow hadduu dhinto waa janno hadduu xoola la soo noqdana dee qhanimo iyo ajar buu la soo noqday hadduu xoolal aanay ku dhacdo meeshii intuu tago aan waxba lasoo kala helina ajar buu la soo noqday ajar ayuu la soo noqday ilaahay agtiisa waxa u yaalaana wax walbeeta uga khayr badan can abi ayuuba abi ayuub waxaa laga wariyay alansaari radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi qadwatunka lahaad oo fii sabiililaahi jid ilaahay jidkiisa dhexdii lagu kalaho aw rawxatun miyuudii qoray mise aw rawxuhu ama kala ama caraabid ayaa khayrun ka khayr badan mimaa wixii dalacatay u soo baxday calayhi dushiisa ashamsu qoraxdu wa qarabtay u dhacday akhrajahu muslimun muslim baa xadiidkan wariyey xadiidku marku wuxuu inooga faa'iideey oon ka qaadanaynaa kalahaadda jihaadka lagu kallaho iyo caraabidda lagu caraabaa labaduba inay yihiin wuxuu ilaahay jecel yahay oo adduunyo uu ka jecel yahay oo dhan can anas ibni malik waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam qadwatun kallahaadoo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa lagu kallaho aw rawxatun ama caraabid ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunye iyo wamaa waxa fiihaa dhexdeeda ahaaday akhrajahu lbukhaariyu muslim oo wariyey can abi qataadat alansaariyi waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuulillaahi rasuulkii alla la jirankii sala allahu caleyhi wasalam ilaa xunayni xunayn xaggeedaan u baxna ilaa xunaynin xunayn xaggeedaan u baxna wadakara wuxuu sheegay raawigii qisatan qise ayuu sheega fa qaala wuxuu yidhi rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalama man qatala qofkii dila qatiilan ku la dilay oo lahu qaatilka u sugnaaday lahu dhaqaatilka ugu sugnaaday calayhi qofkaa dilkiisa calaa qatlihi bayinatun caddayn maxaa laga wadaa dagaalkii jihaadkoo lagu jiray baad qof gaala dishay inaad dishayna caddayn baad u haysataa oo cidi kuguma haysato caddayn baad u haysataa man ruuxii qatala dila qatiilan ku dilo qatiilkaasoo lahu asaga ugu sugnaaday calayhi ruuxaa la dilay dushiisa bayinatun caddayn fa lahu asaga waxaa u sugnaaday salabuhu saanadiisa iyo furkiisa furkiisa waxaa laga wadaa ninkan aad disho gaalka wuxuu u watay bambaanadii iyo waxa weeyaan qoriguu watay iyo hadday lacag jeebka ugu jirtay iyo wixii lagu dagaalamayo u watay maadaamaad caddayn u heshay inaad adigu dishay adaa iska leh qaalahaa nebigu arrinkaa wuu yidhi halaatan saddex jeer ayuu sidaa yidhi muxuu nebigu sidaa u leeyahay way bannaan tahay qofka caalimkaahi markuu rabo masale si fiican inuu fahmo inuu mar iyo ka badan ku soo celiyo si ay dadka hawshaasi u wada gaartay iyo bayaanka wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyo ka qaadanaynaa qofka qaatilka ahi wixii uu ka qaato qofkii uu dilay xadiidkani wuxuuna barayaa inuu asagu leeyahay inuu asagu leeyahay ayuu inoo faa'iideynayaadoo salabkii iyo wuxuu qofka gaalka ku dagaalamayo uu ka qaadanayo khumuskana asagu uusan gelaynin oo xoolaha noocaasi khumuskama galaan can salamata bni lakwac waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ata nabiya nabiga waxaa u yimid caynun nin jaajuus jaajuus ah jaasuus ah, jaajuus baa u yimid oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah walxaal huwa nabiguna fii safarin safar uu ku dhex sugan yahay caynun ilha u qaadani waa jaajuus caadi wey jaasuus sirdo gaaladu ay leeyihin fa jalasa ninkii wuu fadhiistay cinda asxaabihi nebi maxamed asxaabtiisa agtooda ayuu fadhiistay yataxadadu xaaluu sheekaynayo uma nfatala ninkii waa gadoomo wuu noqday ninkii suu meesha haddana waa baxa leanna jaajuus buu ahaa danbuu meesha ka ogaaday wuu baxa fa qaala wuxuu yidhi annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalama utlubuuhu raadiya waqtuluuhu dila faqataltuhu waan dilay biruhun ninkii salaamtullah ku cabaaleh fa nafalanii nebigu wuxuu isiiyey salabahu ninkaa wixii furkiisaaha iyo hubkii u watay iyo wuxuu watay nebigaa isiiyey oo ziyaado iga dhigay marka way bannaanta wa fii riwaayati riwaayad kale waxay faqaala wuxuu yidhi nebigu man ruuxii qatala dila man ruuxabaa qatala dilay arajula ninka war ninka yaa dilay faqaaluu waxay yidhaahdeen ibnul lakwac in akwac baa dilay faqaala wuxuu yidhi nebigu lahu asaga waxaa u sugnaaday ibnulakwac waa salame salabuhu ninkaa furkiisii saanadiisa ajmacu dhammaan kolli asagaa iska leeb marka way bannaan tahay masaladaas jaajuuska in la dilan halkaasaad ka faa'idaysata gaalka ah can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi bacatha wuu diray rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama sariyatan ilaalo ilaa najdin meesha najdi la yidhaahda ayuu u diray fa kharajtu waan baxay buu yidhi fiihaa ciidankii ilaaladahaa dhexdeeda waa cabdullahi bni cumar fa asabnaa waxaan helnay ibilan geel iyo wa waqanaman ari ah, ari inay heleen muslim baa wariyey fa balaqat waxay gaartay sihmaanunaa qeybinteennii naloo qeybiyey iyo qoryaheennii ithnatay casharata labi iyo toban baciiran ee neefo geel ah baciiran ee geel ah wa nafalanaa wuxuu ziyaado noo siiya rasuulullaahi rasuulkii alleh baciiran baciiran neef neef geel ah qhaniimadii aan soo helay markiina loo qaybiyo labi iyo toban neef oo geel ah nin walba ay ku soo aaday baa nin walba nebigu wuxuu ugu daray haddana neef ziyaado ah marka nin walba maxaa kusoo aaday waxaa kusoo aadahaya saddex iyo toban neef ayaa kusoo aadayay marka ciidamo ilaalaa iyo korjoogo in la diro jihaadka loo diro wuu inoo faa'iideynaya wixii lasoo helo qeyb ka mid a nafli inuu nebigu madaxweynuhu samayn kara iyo maamulaha iyo gudoomiyaha ciidanka iyo ayaana xadiidku inoo faa'ideeyo mafligu waxa weydee xoolihii qaniimadaha qayb ka mida ah in qofkan si gooniya loogu maamuuso tarkiib arrinkaas lagu dhiirigelinayo qaniimooyinka in la qaybiyo inay waajib tahayna xadiidku inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa ayib can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma can inabiy nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii jamaca uu isu keena allaahu alle casa qaalib ahayo wajalla weynaaye al awaliina kuwii horreeyey wal aakhiriina kuwii dambeeyey yurfacu waxaa kor loogu soo qaadayaa likulli qaadirin mid kasta oo ballanka baxaha ahaa ballanka baxa ahaa liwaa'an calan qof kasta oo ballanka ka bixi jiray kuwa ilaahay la gala iyo kuwa dadka la galaba calan baa loo tagaya iyo madiirad fa yuqaalu waxaa la odhan haadihi tani qadratu fulaani bni fulaan hebelkii ina hebelahaa ballanka bixiisii weeye calan baa kaa babanahaya weliba axaadiis waxay sheegtaa barta dabagebintaha calanka lagaa taagaya marka qaybtaada dambuu saa uga laalmanaya waxaana ku qoran waa ballanka bixi hebel hebel aakhara markay tagaan dadka xataa magacyadooda loogu yeeraya magacaaga iyo kii aabahayo hebel hebel baa lagu ohanaya magacagacad baa loo sheegaya dayib marka ballankoo laga baxaye waa wax aada u liita weeyaan xaaraamna weeye arrinkaasu lama ogola hadduu weliba qofku madaxweyne yahay oo madaxweyne qaran yahay arrinkaas waa waa hawl waxa weeye khatarteedaba leh wey khatarteeda hawshaasi leeda marka waa cuquubo ilahay baa sidaa kaga dhigahay maadaama ballanka markuu la bixi jiray eh, ka bixi jiray asaguu la dhuundhuma jiray ilaahay baa wuxuu ku imtixaamay inuu hawshiisii bannaanka keeno weliba waxaa meeshaa jooga al awaliina waalaakhiriin ummadihii hore iyo kuwii dambaba wax meesha maqan lama arki nebi aadan can cabdilaahi bni cumara radiallaahu canhuma ana imra'atan haweeney gaalad ah ayaa wujidad la helay fii bacdi maqaazi nebiyi nebiga duulimaadyadii qaar ka mid ah maqtuulatan iyadoo la dilay haweenay meydahoo la dilay baa nebigu arko gaalad ah fa ankara wuu qoonsadoo diiday annabiyu nebigu sala allahu caleyhi wasalama can qatli nisaa'i dumarka layntooda iyo wasibyaan ciyaalka dagaalka marka lagu jira jihaadka ciyaalka lama laynayo ayaga in loo qasda layntoodana lama ogola laakiin haweenku hadday jihaadka ayagu qayb ka soo galaan oo tababaran yihiin oo askarta gaalada ay ka tirsan yihiin waa la dilayaa nag baa laga dhigahaya kuwaas noocaas ciyaalku haddii ciyaal waaweyn oo wax garanaya ay yihiin oo bambaanooyinka tuurahayaan oo dagaalamayaan ayagana waa la iska in loo qasda ayaga un baan la ogolayn laakiin haddii si kale taxabado ugu tagto ama dagaalka ay qayb ka yihiin labadaa midna dhib ma leh can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radiyal keligoodna ma aha odayga waayeelka iyo midka kiniisadda isaga jira iyo dagaalka ku jirin iyo waxyalahaso dhan baa isla soo gelaya can cabdiraxmaan can anas ibni maalik waxaa laga wariyay radiallahu canhu ana cabdiraxmaan bna cawfin iyo wazubayra bna alcawaam ayaa shakow waxay ka sheegteen alqummala alqummala miyuudin qoray mise alqamla oo miimka la reebo injir bay ka sheegteen madaxii baa injiro naga gashay yidhahdeen injir ma taqaanaa soo garan maysaa ma dhiqla soo wax kale waa ka duwan yahay soo ma waa ka duwan yahay ayib ilaa rasuulilaahi rasuulka allayna uga sheegteen sala allahu aleyh wasalam fii khazaatin duulaan oo lahumaa labadooda u sugnaaday dee qofka mujaahidka waxaa laga yaabaa manqas uu timo isaga xira iyo meel uu tima isaga xira midna inuusu helo timuhu ku baxaan oo wuxuu ku qubaysto u waayo injirtu gasho faraqasa wuxuu u baneeyaa lahumaa labadooda rasuulku fii qamiisil xariiri xariirta qamiiskeeda wa ra-aytu waan arkay biruhu qamiiskii calayhimaa dushooda asagoo ku sugan hadday ta waxaan soo marray xariirtu ragga inay xaaraam ka tahay soo maahayn hadday xanuun qofkii ku dhaco jirku uu googo-a ama waxa weeyaan madaxiioo kale injiri ay ka gasho si kale taxal loogu waayo xariirtaasoo kale markaa waa loo ogolya dee wax daruuro iyo xaaja ay keentay wixii laakiin aysan daruuradu keenin lama ogola markaa lama ogola ayib can abdcan ibni cumara waxa can cumar ibni اlkhadaab waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd amwaalu bani nadiir ree bani nadiir xoolahoodii mimaa kii ayay ka mid ahayd afaa uu soo celiyey allaahu alli calaa rasuulihi rasuulkiisa mimaa kii ayay ka mid ahayd lam yuujif aysan ku weerarin almuslimiina almuslimiina muslimiintu aysan ku kicin mimaa lam yuujifi lmuslimuuna miyudu qrabisa almuslimiina muslimuuna soo maaha saasaa saxa mimaa kii ayuu ka mid ahaa lam yuujif aysan ku kicin almuslimuuna muslimiintu calayhi dushiisa bikhaylin farda iyo walaa rikaabin geel midna wa kaanat waxayna u noqotay lirasuulilaahi rasuulkii alle khaalisan mid gooni u ah fa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle yaczilu mid ka oo ka bixiya nafaqata ahlihi qoyskiisa biilkooda iyo masaariiftooda sanatan sanad uma yajcalu wuu yeeli jiray maa wixii baqiya soo haray fayga min alkuraaci fardaha iyo wasilaaxi hubka cuddatan diyaargalow dartii fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa loogu diyaargaroobayo casa qaalib hayo wajalla weynaaye banu nadiir waa qoys ka tirsan qoysaskii yahuudeed oon kitaabtii siirada ku soo marray nebiguna madiine markuu soo galuu heshiis la galayo war hanala dagaalamin oo dagaal hanala gelinina cadow aan la dagaalamayna ha noo soo raacina magaalada ammaankeeda aan wada ilaashanno bay ka baxeen markoo nebigayba inay dilaan isku dayeen oo ay dhagax soo tuuraan oo kow ka siiyaan madaxa markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalama uu go-doomiyey meeshay joogeen inta ugu tegay markii dambeetana way soo dhibeen waxaana lagu yidhi xoolihiinna waxay idiin qaadaan qaata oo aan hubka ka ahayn isagana taga magaaladan ayada ah way isaga tageen marka magaalada sidaasay kaga baxeen marka xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey nebigu waxyaalahu ilaahay ku karaamiyo ay ka mid ahayd khasaa'is dunyo xataa iyo kuwa aakhara labadaba ilahayn isugu daray khasaa'ista dunyo ilahay siiye waxaa ka mid ahaa fayga nebiga khaasul fay iyo qaniin baa kala jira marka jihaad laga hadlayo faygu animadu waa wixii xoog lagu soo qaato dagaal inta lagalay gaalada loogaga adkaado xoolaha lasoo qabsaya fayguna gaaladu waxay isaga cararaan wey meel ayagoo joogay matala waxay maqleen muslimiintuna ay u imaanayaan markaasi waxay is yidhahen intaan la idinsoo gaarin bacarara taasoo kale marka waxaa loo yaqaanaa fay baa loo yaqaanaa nebigaa marka khaasule meesha uu ku bixinhayo ayuu ku bixinaya mima afaa allah qur-aankana ilaahay waa ku sheega taana xadiidku inoo faa'iideeyey alkuraac waa fardaha silaaxuna waa hubkii can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ajraa wuu tartansiiyey annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama maa wixii dummira la boglaalay oo min alkhayri fardaha ka mid a min alkhayli fardaha ka mid ah min al xayfaa'i meesha xayfa loo yaqaanaa laga bilaabo ilaa haniyati lwadaac jiirtii sagoontiga laga gaaro wa ajraa wuu tartansiiyey maa fardihii lam yudammar aan la boglaalin min athaniyati jiirta laga bilaabo ilaa masjidi bani zureyq ree bani zureyq masjidkoodii laga gaaro waa qoys ansaareed qaala bnu cumar abdulahi bnu cumar baa wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa fii man dadkii ajaraa tartamay qaala sufyaan wuxuu yidhi waa sufyaan ibnu cuyeyne min alxayfaa'i laga bilaabo ilaa thaniyati lwadaac meesha thaniyati lwadaac loo yaqaano khamsu khamsatu amyaalin waa lix mayl aw sitatun ama waa waa shan mayl ow sitatun ama waa lix mayl wa min thaniyati lwadaac haniyat lwadaac laga bilaabo jiirtii sogontiga ilaa masjidi bani zureeq laga gaarana maylun hal mayl weeye xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey fardaha in la tartansiiya inay banaan tahay kow labo tadmiir in tadmiirka waxa weeye faraska intaa la cayiliyo oo la cayiliyo oo la cayiliyo markuu dharguu cayilo ayaa xoogaa la gaajaysiinaya dhidid baa ka baxaya inta meel lagu xiro markuu bog laalmo calooshu ay laalanto ayaa la cayrsanaya markaas waxa weye la fuulayaa lagu dagaalamaya wax ka dheeraya markaa marka laakiin hadduu inta dhirga caloosha halkaa fadhiisato meel gaari maayo wuu hiraanhirhaya wuu haftoonaya marka way bannaan tahay ayagoo ujeeddo saxa laga leeyahay in sidaa loogu tartamo way bannaan taha fardaha marka la gaajaysiinayo labagolaalayan ujeeddadu waa inaysan hayn in lagu cadaabee tababar iyo wax la mida ay tahay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo on ka qaadanaynaa marka faraska la tartansiinayo dee waa in yool loogu talagalay o faraskaan la cadaabin la yidhaha halkan ilaa meel hebloo kaleeto oo meel loo cayimo taana xadiidku inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa masjidka ree hebel in la odhan karana xadiidku waa inoo faa'ideeyey masjidu bani zuraaq soo qabiilkaaga intay masjid dhisaan waa lagu magacaabi karaa masaajidka ilaahay dartii baa loo dhisay laakiin magacii qabiilka iyo qoyskii dhisay waa lagu magacaabi karaa wax dhiba ma leh can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi curidtu waa la ibandhigay calaa rasuulillahi rasuulka alla dushiisa sala allahu caleyhi wasalama yowma uxudin maalinkii uxud ciidamada gaardinahayayoo waxaa la samaynaya bandhig ciidan baa la samaynayay bal ciidanka awoodooda iyo yaa jihaadka geli kara iyo yaan ku haboonayn yaa nebigu fiirinayay marka raggii maalinkaas soo bandhigo rasuulku uu fiiriyaan ka mid ahaabuyi walxaal ana aniguna ibnu arbaci casharata arbaca casharata afar iyo toban sanatan aan ahay afariyo toban jir ano ah afariyo toban jir ciidan weynoo gaardinaya oo nebi maxamed la socod salla aley wasalam afariyo toban jir ano ah la isoo bandhigayu marka falam yujiznii nebigu ima gudbinbi kan hala reebayo afariy toban jir weeyaan waa ma gaarin ciidanka weli dagaal ma gaarin wa curidtu waa la isoo bandhigay calayhi nebiga dushiisa yowmaalkhandaqi maalinkii khandaq waa sanadkii shanaadu hijriga walxaal ana aniguna ibnu khamsa cashara hamsa casharata shan iyo toban jir aan ahay fa ajaazani wuu i gudbiyo wuxuu yihi dagaalka ka qayb galo laba sana hal sanaa udhexaysa sanadkii horena waa la reebay kana waa la ogolaada maxaa dhacay sanadkii hore qaangaar muusan ahayn hadda laakiin wuu qaangaara marka dhallinyarada ayagoo da-yar oo qaangaaray khibradooda iyo aqoontooda iyo tababarkooda haddii lagu kalsoon yahay jihaadka way ka qaybgeli karaan iimaankan imaamka muslimiinta iyo madaxweynahana waxaa la rabaa ciidanka kuwa dagaalka u geli kara iyo kuwa kaleeta iyo inuu kala qaymayn karo kala ogaan karo wixii geli karana uu gudbiyo wixii kaleetana uu reebo wa canhu cabdullahi bn cumar waxaa laga wariyay ana rasuulalahi sala allahu wasalam qafa qasama wuu qeybiyey nafla nafligu waxa weeyaan hadda maanta wuxuu ula jeedaa haniimada an haniimata haniimadii lilfarasi faraska waxaa u sugnaaday sahmayni laba qori walirajuli walirijli midrajuli walirajuli ninka keligiisana waxaa u sugnaaday sahman hal qori macnaheedu waxaa weeye dagaalka marka la dagaalamayo qanimada lasoo helo dadka labaa loo kala qaadin ciidamada ee eh, ku dagaalamaya baabuurta fardaha cabdibilayaasha tignikada taangiga waxyaalaha waraallada saaran oo gaadiid dushi ka dagaalamaya iyo qofka lugta ku dagaalamaya labadaasaa loo kala qaaday qofka lugtiisa ku dagaalamaya soconaya haniimadii marka la helo hal qori buu leeyahay qofka laakiin faraska ku dagaalamaya faraskiibaa waxaa la siinaya laba sahmi baa la siinaya laba sahmi ayaa la siinaya marka saas weeyaan saasaa laga wadaa ninka lugta ku dagaalamana waa saas faraskuna labuu leeyahy marka faraski hadduu laba leeyahay kii saarnaana hal buu leeyahay saasaa saasaa laga qaadanaya wa canhu ibni cumar waxaa laga wariyay ana rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam kaana wuxuu ahaa yunafilu mid u ziyaadiya bacda man dad qaarkood yabcahu uu dirayo min asaraayaa ilaalooyinka ka mida lianfusihim naftooda khaasatan si gooni ahaana ah. sawaa wuu simay qasma eh, siwaa qasmi caamati ljeish siwaa qasmi caamati ljeish ciidankaa kaleeto qeybtiisa waxaan ahayn buu siinayaa kuwa ilaalada ah oo dee ninku ciidan guud markuu la socda iyo koox yar oo ilaalaa marka la diro waa kala halis badan yihiin kooxda ilaaladaa marka nebigu si gooni markuu hanimada siiyo xoogaa ziyaadaahu siinaya gundho fiican buu siinaya nebigu sal alay waslam siwaa qasmi caamatlejeishi ciidankaa guud qeybtiisa waxaan ka ahayn oo si khaasa ayaa la siinaya kaana yunafilu waa u ziyaadin jiray wey nafligii hore qanimu aha kana waa ziyaado can abi muusa waxaa laga wariyay cabdilaahi bni qays ab muusa alashcari magaciisa caawad waa ogaat wakaa cabdullahi bni qays weeye radia allahu canhu can inabiyi sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi man ruuxii xamala noo qaada calayna dusheenna asilaaxa hubka falaysa ma aha mina annagaa mid naga tirsan maxaa laga wadaa qofkii muslimiinta hub u qaato uu ku cabsigelinaya ama ku laynaya naga mid maahu nebigu sal sl waa xaaraam waxaa kala jira marka man xamala calayna silaax iyo man xamala lana silaax qofkii hub qaado oo muslimiinta u qaado oo ku difaacaya waa okay laakiin qofkii hub qaato oo muslimiinta u qaato oo ku dilaya xaaraam weeye dhiigga muslimkana macno darra in lagu daasha waa xaaraam can abi hurayra can abi muusa waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi su-ila waa la weydiiyey rasuululahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam can irajuli ninka oo yuqaatilu dagaalamaya shajaacatan geesinimo geesinimo meel lagu dagaalamaya haduu arko wxle bal waxaanse u dagaalamaya firu iska dhex boodahayaaba wa yuqaatilu dagaalamaya xamiyatan ficilood tol beleeyahay ree hebelu leeyahy wa yuqaatilu dagaalamaya riyaan istusus ayu daalika koodeebaa fii sabiililahi ilaahay jidkiisii ah intaasoo dagaalkeebaa saxoo jidka alle eh, ku wajahan fa qaala wuxuu yihi rasuululahi rasuulkii alle sala allahu aleyh wasalama man ruuxii qaatala dagaalamo litakuuna inay ahaatana u dagaalamo kelimatullaahi ilaahay kelmadiisa iyo diintiisa hiya iyadu alculyaa midda sarraynta badan fa huwa asagaa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ah intaa bas weeye qofkii jidka alle u dagaalamo kaunbaa fii sabiililaahi amaa qofkii wax kale u dagaalama maya kitaabu lcidqi xorayntii ayuu kitaab u yahay alcidqu waa xoraynta addoon qof ahaa in la xoreeyo musanifku kitaabkan hal xadiid buu ku sheegi doonaa raxmatullaahi caleyh hal xadiid ayuu ku sheegi doonaa can cabdilaahi waxaa laga wariyay bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala wuxuu yidhi man ruuxii actaqa xoreeya shirkan qayb oo lahu asaga u sugnaatay fii cabdin addoonna ugu sugnaatay addoon uu wax ku lahaa buu qaybtu lahaa xoreeyey maalan hal addoon baan isla lean haddii la qaybeeyana waa hal malyan qaybtaydii baan xorey waxaan aniga qaybtaydi waa xor fa kaana lahu ninkaas wa xoreeyana ay u sugnaatay maalun xoolo uu u sugnaaday xoolahaasoo yablaqu gaaraya yabluqu gaaraya hamana alcabdi addoonka lacagtiisa maalan addoonkana hal malyan buu joogaa anigu waxaan idhi qaybtaydi waa xoreeyey maxaa soo haray shan boqol baa soo hartay leanna hal malyan haddii la qaymeyn lahaa shan boqol baan qaadan lahaa soo maaha shantayda xor buu ka yahay adiga shantaadii baa soo hartay anaa la ifiirinhaya anigii u xoreeyey xoola haddaan leeyahay shantaa kaloo adigu allahay lagaga bixin karo quwima waa la qaybaynayaa calayhi addoonka dushiisa qiimata cadlin qaymo cadaalad ah oo aan ziyaado badanna lahayn nuqsaanna lahayn fa actaa wuu siinayaa qofkii qofka xoreeyey addoonkaa ah shurakaa'ahu kuwii asaga waxla lahaa xisasahum qaybahoodii iyo wixii ay lahaayeen xoogaagii ay lahaayeenoo jajabkaah buu u celinayaa wa cataqa wuu xoroobaya calayhi dushiisa alcabdu addoonka addoonkana saasuu xor ku noqonaya wa ilaa haddii kaleeto oo aadan xoolo lahayn aadan iibin karin addoonkiina qaybtaadii aad xoraysay faqad cataqa waxaa xoroobay minhu xaggiisa maa wixii cataqa xoroobay marka addoonka in la xoreeyo mushtaraga oo la isla leeyahay way bannaan tahay haddii xoolo aad leedahay aad ku gedi kartidna waxaa waajib kugu noqonaysa inaad fakisid cilladuna waxa weeye ilahay cidna wax lama yeelan karto ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu can inabiy nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi man ruuxii actaqa xoreeya shaqiisan buu ii qoraya aniga shaqiisan saasuu ii qoraya shaqsan miya shiqsan a shiqsan qayb shiqsan waa nasiib iyo qayb oo min mamluukin kulle isla leeyahay uu ku lahaa waa kii horuu la macno yahaa fa calayhi korkii waxaa ahaaday khalaasuhu sii dayntiisa kulluhu dhammaantii fii maalihi ay min maalihi xoolihiisa uu ka sii daayo fa in lam yakun haddaysan u ahaan lahu ruuxaas maalun xoolo addoonkii qaybtaad lahaydna waad xoraysay xoolo kulli aad ku fakaysidna ma haysid quwima waa la qaymaynayaa almamluuku kiila lahaaye addoonkaa qiimata cadlin qaybo cadaalad ah oo aan ziyaadaiyo nuqsaan midna lahayn humma stusciya waa laga shaqa dalbayaa alcabdu addoonki waxa leey war qaybtan waabaad ka xorowdee orad shaqayso inta kaleta iska dhiib hayra mashquuqin ku la dhibaya hayrka xaaluu yahay calayhi dushiisa isagoon la dhibaynin oo shaqo tankiisiyo awooddiisa ka badan aan la saaraynin marka lama ogola taas baabu beyci almudabbari addoonkii gadaal lagu xereeyey beyciisi ayuu u baab yahay waxaa laga wadaa addoonkaaga inaad tidhaahdid haddii aan dhinto xorbaata goormuu xoroobayaa marka maalinkaa dhibati almudabber marka gadaal baa lagu xoreeyay saasaa laga wadaa baabu baycilmudabberi kii gadaal lagu xoreeyey iibintiisa ayuu u baab can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay lababa laba xadiid buu ku sheegi doonaa musanifku baabkan ama hal xadiid buu ku sheegi doonaa can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi dabbara wuu xoreeyey rajulunin oo min al ansaari ansaar ka tirsan ghulaaman addoon addoonkaasoo lahu asaga u sugnaaday wuu xoreeyey maxaa laga wadaa gadaal buu ku xoreeya maanta dabbara gadaal ayuu ku xoreeyey wa fii lafdin lafdi kale wuxuu balaqa waxaa soo gaaray rasuulallaahi rasuulka alle rajulanin oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a actaqa inuu xoreeyey hulaaman addoon oo lahu asagoo u sugnaaday can duburin gadaalla uu ka xoreeyey gadaal uu ka xoreeyey marka waa fahamteenoo wuxu yidhi haddaan dhinto xor baata lam yakun ninkaa uma sugnaan lam yakun uma ahaan lahu ninkaas maalun xoolo oo hayruhu addoonka aan ka ahayn xoolaba addoonkaasu ka lahaa fa baacahu wuxuu ku iibiyey bihamaani mi'ati dirham tusaydii qori maayo yah ah. sideed boqol oo dirham ayuu nebigu ku iibiyey uma arsala wuu diray bithamanihi lacagtiisu ilayhi ninkii u diray marka tasaruf buu nebigu sameeyey sal alla alay wasalam wuxuu yihi ninkaan xoolahan addoonkan kama maarmo ayuu nebigu yidhi ninkuna waa u baahnaa oo nin u baahan buu ahaa addoonkaas iyo kharashka uga baahan yahy waxyaalahaasoo dhan marka bayca qofka horta gadaal in laga xoreeyaa way bannaantaho way ansaxaysaa waana ijmac arrinkaas wax khilaafa ma leh haddii aad u baahatid ood ka maarmi weydidna hawshaas waa laga noqon karaa wax waa laga bedeli karaa waa laga bedeli karaa wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalih aniga waxaa ii qoran musanifku u yeehay intaha alkitaabu kitaabkii waa dhammaaday bixamdiillah ilahay mahadiis marka halkaasuu caawa kitaabku inoogu joogaa wuu dhammaaday ilaahayna ha inagu anfaco waxaan khaladnana ilahay naga dhaafo waxaan saxnayna ilaahay subxana wa tacala miisaanka xasanaadka inoo geliyo shiikhii kitaabkan lahaa iyo mashaayikhda noo akhridayna ilaahay subxaana wa tacala dembigood iyo kii waalidkoodba ha dhaafo idinkana ilahay ha idinku anfaco subxaana wa tacaala anaguna wixii aan khalday ilaahay subxana wa tacala ha ii dhaafo ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala bilowgiisii kitaabkaan bilownay iyo dhammayntii aan dhammaynay labadaba ilaahay baa ku mahadsan ina makaniyey inoo suurtageliyey inaynu akhrino dhammayno idinkuna aad baa umahadsantahi inaad dhegaysataan oo ka faa'iidaysataan jasaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu